nin disawiqatayn la yidhaahdo oo xabishi ka soo jooda inuu dumin doono aakhiri zamanka ayuu baabkan u baab yahay waa xilliga la waayo cid ku cibaadaysato oo adduunkii muslimiinta ay ka idlaadaan xilligaas iyada weeyaan cid ku cibaadaysta ay dhammaato ayaa la dumin doonaa kacbada ilaahi subxana wa tacaala marka nabigeena sala allahu alay slm sidoo loo imaan doonto wuxuu tilmaamayaa ninkaas kacbada dumin doona sifadiisa iyo habka uu muxuu ilaahay u khalqay khalqigiisa ayuu muxuu ahaa sifaynayaa oo nin noocaas oho tilmaamahaas lah ayaa kacbadii allah subxana wa tacala dumina ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waalihi wasalam riwaayaad kale oo riwaayad hadda noo imaan doonta aanan ahayn in uu nabiga le sal allah alay waaba anoo hadda indhaha ku haayo isagoo kacbadii dhagax dhagax u siiba oo dumina waa anoo ujeedo haddoo kale saasuu nabigeena sheega sala allahu caleyh ama uu sheegay riwaayaad kale xadiidka laba kun iyo sideed iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu tacala anhu arda abi waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi abu hureyra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu caleyh waslem yukharibu lkacbata kacbadii allah subxaanah wa tacala waxaa kharibi doona du sawiqatayni kii mijmaha fiiiqnaa amaba gadafyada lahaa oo min alxabashati xabasha ka soo jeeda ninkaas ayaa kabeydka allah subxaana wa tacaala io kacbada alle kharibi doona saasuu nabigeena cadayna sala allahu alay slem yuharib waxaa kharibi doona alkacbad kacbada du sawiqatayni labada muxuu ahaa lugood oo fiiqfiiqan ama gomadood oo fiiqfiiqan oo dhudhuuban weeyaane amaba gadafyada kii lahaa oo min alxabashati xabasho kasoo jeeda saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayh ali waslem buxari muslim xadis soo saaray baabu fadli xajar alaswadi xajarka ama dhagaxa madow oo hadda la dhunkada kacbada eh, tiirarkeeda mid ka midna ku jira eh, weliba albaabka kacbada xiga fadliga ule ayuu baabkan u baab yahay ama faslkan fasliy weyaan eh, baabkan u baabyo weyaan fadliga uu leeyahay xajalaswadka xadiidka laba kun iyo iyo afartanaad can cumar waxaa lagu radi allahu ta an arda jaa wuxuu yimid jaa wuxuu yimid ajari dhagaxyuu yimid ah, ah, ninka la yihahdo cumar bin khaaab radi allah taala arda alswadi ee madooba faqabalahu kadibna wuu dhunkaday fa qaala kadibna wuxuu yidhi innii aniga alamu waxaan aad u aqaanaa anaka adiga xajarun dhagax inaad tahay laa taduru waxna aan tarin walaa tanfaulaa taduru waxba aan dhibin walaa tanfacu waxna aanan tarin walowlaa anii aniga haddii aanan ahayn ra'aytu mid arkay annabiya nabigeena sala allahu calayh waali waslem yuqabiluka ku dhunkani maa qabaltukumaan ku dhunkadeen saasuu leeyahay sayd cumar radi allahu ta arda bukhaari muslim ayaa xadiidka soo saaray laba arrimood ayaa xadiidkan laga faa'iidaysanaya tan koobaad dhagaxa nooc kasta oo fadligiis uu yahay xajal aswadka inuusan duri iyo nafci toona lahayn aadaaru wanaafic huwa allahu caza wajal annagana waxaan ugula cibaadaystay in ilaahay wuxuuna faran aan qaadano rasuulkiisana una fara calayhi salaatsalaam wixii naga reebaan aan ka reebtoono midda labaadna waxaa weye waa masale aada itibaacu nabiy sala allahu calay waslem nabigeenna in la dabagalo oo la raaca wax alle wuxuu faray ama wuxuu sameeyey in la falo ayadna inaan laga maarmayn oo diin kale ayna jirin taana waa laga qaadana weyaan dhagaxa nafci ma lahan durina ma laakiin maadaama uu nabi maxamed calai slam dhunkaday anuaan ku dhunkanaya weyaan labada masalo oo muhiimka ah ku jirta xadiidka laba kun iyo kontonaad can zayd ibni aslam waxaa la wariyey raximah llah can aabihi wuxuu ka wariyey wa aslam alqurashi alcadawi alqurash alcadawi weyaan aslamkaas oo zayd dhalay aabihi ayaa wuxuu leey aslam ana cumara bn khaaab sayd cumar radi allahu ta arda qaala wuxuu ku yidhi lirukni xaajarasadka wuxuu ku yidhi ruknina waa la dhahaa arukn yamaani waa la dhahaa eh, xaajarasadna waa la dhahaa wuxuu ku yidhi amaa wallaahi allan ku dhaartee innii aniga la aclamu waxaan aad u ogsoonahay anaka adiga ama aan ogsoonahay aclam waxaan ogsoonahay anaka adiga xaajaron dhagax inaad tahay laa tadur waxaan dhibin walaa tanfac waxaan antarin walowlaa anii aniga haddii aan raytu nabiya nabiga aanan arkin istalamaka isagoo ku salaamay ma stalamtuka kumaanan salaamen saas kuu taabtay istilaamka marka horean u sheegnayo taabashadan waa lagu magacaabaa dhunkashadana waa lagu magacaabaa xiliyada qaar weeyaan fastalamahu kadibna wuu salaamay oo saa ayuu taabtay ama wuu dhunkaday uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi intaas marka wuxuu gu soo baxay arrinta xajarka iyo dhagaxi oo xadiidka isku macno waxaa dheeri marka famaa lanaa annaga iyo maxaa naga dhexeeya waliramali waliramali iyo ruclaynta marka kacbada la dawaafa ruclaynta saddex jeer la ruxnaya annaga maxaan iska keengalay oo maxaan u samayna ayuu yidhi inamaa in kale ma ahane kunnaa waxaanayna xilliga nabiga aan la jirnay oon samaynaynay ra'aynaa kuwa istusiyey bihi ramalkaas almushrikiina gaalada gaalada ayaan istusaynay marka iyada oo saan isu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markii xudaybiye xudaybiye loo diiday inuu cumraysto oo meesha xudaybiye ahayd xoolihii lagu gowracay laguna xalaaloobay sanadkii dambena maka loo ogolaada inay soo galaan oo maalinta ay naga laabta carab kuma sheekaysanaysa in sandulle aad ku soo gasheen maka eh sanadkan iska laabta sanad soo noqda oo ballama la kala qaatay markay soo imaanayeena kacbada dee hareeraheeda ay fadhiyaan gaaladii kadibna waxay yidhahdeen waxaa idiin imaan doona nimankii meeshaan ka cararay oo ilma adeerta aan haynay awhanathum xumaa yarib iyaga oy tabar tirtay oo daaqad iyo tabar aanan lahayn oo kaniicadii iyo dumadii madiine ay soo baabi'isay oo tacbaan ah oo muxuu ahaa tabar aanan hayninoo wada malaariyaysana ay imaan doonaan saasay yidhahdeen arrintii nabiga loo shegay sal sl jibriil baa markii loo sheegay oo la waxyooday dhankii kacbada ay ka fadhiyeen waa dhankan hadda xijriga aggiisa ay ka fadhiyeen cafwan waxay ka fadhiyeen ha kacbaday fadhiyeen kacbaday fadhiyeen oo dhan bay ka fadhiyeen marka nabigeena sala allahu calayhi waali ay ka fadhiyeenba wuxuu dhahay saasay nimankaa sheegeen waxaad yeelaysaan markaad kacbada tagtaan nin walba adink idinka mid ah nin waxaa weeyaan eh, eh, xoog badanaa iska dhigo orod ayaga dee socod aday ku marayeen kacbada dhanba orod ha lagu mara saddex jeer saddex rawn ama saddex wareeg oo muxuu ah ruclayn xooggan ah halagu mara gaalada halad siiyo muruqa kuusan iyo inaan xoog leenahay oo kaneecana dilin marka wuxuu yidhi dan kale kama lahayn muhiimadda loo yeelay waxay ahayd in gaalada ayada awoodna naga aan tusinno hadafkaas ayaan u samaynay waqad ahlakahum allana wuu haligay dhammaantoodba qaar bader lagu halaagay iyo qaar ka horreeyey qaar ka dambeeyb ilah wuu halaagay subxana wa tacaala intaas markuu yidhi ayaa isdaba qabta wuxuu yidhi uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi shayun arin sanacahu annabiyu nabigeenna uu samay sal allah alay falaa nuxibu anaga ma jeclin an natrukahu inaan isaga tagno ma jeclin maadaama nabi maxamed uu sameeyey alayhi salaat slaam markaas habal loo sameeyey arrinta awgeeda laakiin maadaama nabi maxamed uu saddex jeer dawaafay oo ramalkaas uu sameeyey annagana aan la samaynay inaan ka tagno annaga ma jeclin mana ka tegayna weyaan buhaari bukhaari soo saaray waxaad garanaysa marka saxaabada nabigeena sal alla alay slm itibaaciisa inay isaga dabagalaan oy raacaan siday ugu dadaali jireen xadiidka laba kun iyo ko iy kontonaad can bni cabaasin waxaa lagu radi allahu tacala anhuma bin cabaas qaala rasul rasulk al wuxu yihi sal alla alay slem nazla soo degay min aljannati ayuu ka soo oo laga soo dejiyey wa huwa isagana ashaddu ka darnaan badan yahay bayaadan xagga caddaanta min allabani caanaha isagoo caanaha ka cad ayuu soo degay fasawadatu waxaa madoobaysay oo madowgaanaad aragtaan u yeeshay khataayaa bani aadam ibni aadam iyo aadam ilmihiisii gafafkoodii ayaa saa u galay saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh waslm tirmi wuxu yiri sal slm layatiyanna wuu imaan doonaa wuu imaan doonaa hada alxajaru dhagaxan oo aswadka ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walahu isaga ay u sugnaatay caynaan laba indhood yubsiru bihima uu wax ku arko iyo walisaanu carab oo yantiqu bihi uu ku muxuu ku dhawaaqo yashhadu uu markhaati furaya calaa man dushii ayuu u marqaati furayaa yastalimuhu dhunkado aba salaamo bixaqin xaqu salaamo ama ku dhunkado tirmidi ibni maajah darimi waana xadiis saxiixa marka maalinta qiyaama marka isagii oo dhawaaqi isagoo wax arki ayuu imaanayaa cid kasta oo xaq ku salaamtay ama ku dhunkatay ayaa waxaa weeyaan wuu markhaati furaya marka xaqa muxuu yahay waa qofki inuu xalaal iyo wax bannaan uu ku soo xajiyey dhibka iyo muslimiinta isagoo tadina amaba mxuu ahaa ciriirina oo riixa oo dhibaatayna uusan ku dhankanin xaq maaha inaad muslimiinta dulmarto marto halaagto ama aad mxuu ahaa dhaawacda amaba aad neefta ku xirto qaar dhintaan ama dhibaatoodaan dhunkasho aad ku dhunkatay xajaraswadka xaq ma noqona marka xaqa waxaa weeyaan si edab iyo wanaag iyo mxuu ahaa dhibla-aan ay ku jirta ayadna waa noqonaysaa weyaan midda kale xaqa waxaa kale oo asaas u ah inaad rumaysan tahay xajarka inuusan waxba taraynin waxbana dhibaynin laakiin itibaacu nabiy sal sl amarkaas aad qaadanaysa intaa iyada weyaan waaya baabu maal kacba kacbada maalkeeda ayuu baabkan baab yahay kacbada ilaahay subxaana wa tacaala hadiyaa loo keeni jiray hadi dahabka iyo fidada iyo maal oo dhan ayaa loo keeni jiray kadibna gudaha layska dhigi jiray ilaahay amarkii ilalaan wax alla wiii hadiyaho la keeni jiray ama boqoraa u keeneen ama afraadha u keeneen dad caadi ah ilaa qarnigii muxuu ahaa xilligii jaahiliga ilaa muxuu aha hadda xilligii uu muxuu ahaa ninkii baainigii ahaa oo kacbada xajarkeeda labaatan iyo toddobada sano inta qaatay damaam xagga la jiray xilligaas ka hore lama dhicin kadibna wixii la dhigay waa yeelaan ilaa markaan eegno Eh, xadiidka laba kun iyo saddex iy kontonaad can abi wail waxaa la wariyay abi wail waa taqaanaan waa shaqiiq ibnu salma alkuufi wuxuu geeriyooday khilaafadii cumar bn cabdilcasiis raximah llah raxmatan waasica waraxima abaa wail qaala wuxuu yidhi wail shaqiiq ibnu salma jalastu waxaan la fadhiistay shaybata shaybanin la yidhaha ayaan la fadhiistay cala alkursiyi aan kula fadhiistay korsiga fi lkacbati kacbada gudaheeda shaybahan marka waxa weeyaan niminka kacbada hay xajabin waa la bani shaybana waa la labada magacba way lahaayeen marka shaybadaas waa raggii muxuu ahaa bani shayba oo meesha gacanta ku han jiray amaba nimanka lihi jiray muxuu ahay xijaabada mara meesha kacbada raggii han jiray ayaa la fariistay kacbada gudaheedii qaalo wuxuu yidhi jalastu waxaan la fariistay maca shaybata cala lkursiyi kula fariistay ikacbati kacbada gudaheeda faqaala wuxuu yihi laqad jalasa hada almajlisa booskan waxaa fadhiistay cumaru radia allahu taala arda cumar ayaa fadhiistay faqaala wuxuu yihi laqad hamamtu cumar ayaa dhihi laqad hamamtu waxaan damcay anlaa adaca inaanan ka tegin fiiha kacbada gudaheeda safraaa wax borowsan oo dahab ah walaa baydaaa fida inaanan ka tegin ilaa qasamtuhu inaan qaybiyo yani waxba kacbada gudeeda ku jiro maal ah oo hadiyad loosii hadiyo gudaha ku jira inaana mid ka tegin kulli aan ummad u qaybiy dadku baahan ayaan damcay qultu waxaan idhi marka ina saaxibayka labada saaxibood lam yafcala ma aynan samaynin saayaa dhihi mataqaana ninka la shayba ayaa saa dhihi labadii saaxib oo nabi maxamed calayi sl slam iyo iyo muxuu ahaa abubakrin ma aynan samaynin qaala wuxuu yidhi sayd ayaga almar'aani waa labada nin ama labada ruux oo aqhtadii bihima aan ku daydo labada ruux ayaga aan muxuu ahaa wixii dayasho u raaca waan labadaas sidaa darteed maadaama ayaga ayna waxba samaynin uma dhowaana wey bukhari soo saar xadiidkaas baabu ikhraaji suwari sawirada ka laga saaro iwal asnaami dhagxaanta la caabuda ee asnaamta min alkacbad kacbada laga saar iyuu baabkaan u markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu magaalada maka qabsaday ood gaaladii dhibaysay lagala wareegay weliba si silmi iyo nabadgelyo loogala wareegay dhagxaantii iyo asnaamtii la caabudayey nabigeena sal allahu aley waslem in kacbadii laga saarayo amarku bixiyey xadiidka laba kun iyo afar iyo kontonaad ibn cabaas waxa lgu abdullahi bn cabaas bin cabdilmualib ibna cami nabiy sal l slem qala wuxu abdullahi bn cabaas ina rasul rasulka al sal slem lamaa goortii qadima uu soo galay kacbada ama maka uu soo galay abaa wuxuu diiday an yadkhula albeyta kacbada inuu gala wa fiihi beytka gudihiisana alaalihatu ay lsnaam aaliha ilaahyaal ay ku jiraan ilaahyaalka de ilaahyaal run maahane oo waxyaabo ayaga ay samaysanayeen ilaahyaal u yaqaanin waa qolihii dhihi jiray ajacala aalihata ilaahan waaxidan ilaahyaalka miyuu hal ilah ka dhigay marka asnaamtii oo ku jira inuu galo ayuu nabigeena diiday sal slm fa amara wuxuu faray biha asnaamtii fa ukhrijat bannaanka ayaa lagu soo daadiyey faakhrajuu waxay soo saareen suurata ibraahim nabi ibraahim sawirkiisa waa ay leeyihiin ismaaciil nabi ismaaciil sawirkiisa waa ay leeyihiin fii aydiihima labadoo gacmoodna alslaamu qorituurka waxay ku qori tuurinayeen iyo ay ku qori tuuran jireen oo muxuu ahaa shirkiga ku dhisnaa ay gacmaha ugu jiraan sawirro noocaas gacmaha ugu jiraan ay soo bixiyeen faqaala rasul lah wuxu yidhi sal slem allah allaha lacnado oo alla halaago amaa wallaahi allaan ku dhaartay maa ama wallahi baan ku dhaartay qad calimuu kuwan way ogsoon yihiin annahumaa ibraahim iyo ismaaciil lam yastaqsimaa kuma aynan dhaaranin oo kuma ayna wax qaybsanin bihaa aslaamtaas iyo waxaa weeyaan iyo leebabka qatu weligeed oo aslaamtaas leebab iyo wax noocaas weeyaanoo dhudhuuban kadibna waxay samayn jireen mid shar ayuu ambaarsan midna khayr ayuu ambaarsan yahay kadibna waa qorituur wax u yar dhow laakiin shirki xambaarsan ayuu ahaa haddii marka adkaan soo baxa lama safraayo lama dulaan tagaayo wax la samaynaa lama arka hadduu kaan soo baxaana waa lagu talabaqaadaya qorituur ma ahan laakiin oo waxyaaba shirki xambaarsanoo imtixaan ayuu ahaa fa dakhala beyta ayuu kadibna galay fakabara kadibna allah akbar ayuu yihi fii nawaaxihi dhinac walba allahu akbar intuu istaaga allah akbar allah akbar walba ilaahay meeshii dee magaciisa lagu xumeeyey oo alla subxana wa tacala shirkiga looga sharig yeelay ayuu intuu istaagay nabigeenna sal l slm ilahay uu ku weyneeyey walam yusalli fiihi kuma tukanin ibn cabaas muxuu yidhi walam yusalli fiihi waa xasab cilmihi inta aqoontiisa unbuu sheegay laakiin sida noo doonta wuu ku tukaday nabigeena sala allah alay slm qofkana laguma eeday wuxuusan aqoonin wuuusan arkin laguma eedeeyo marka wasallaa fiihi markay timaad itan yay iska kiin qabanayno waxaa weeyaan wa xasaba cilmihi radia allahu taala arda buhaari adika baabu duuuli kacbad kacbada alla oo la gala ayuu baabkan u baab yahay wasalaati fiiha in lagu tukada in ay mashruuc tahay oo la geli kara gudaheeda lagu tukan kara laakiin tee lagu tukana salaadee salaad lagu tukana miyaa taqaanaa faradka soo laguma tukan kara gudaheeda ya may may laguma tukan kara farad farad gudaheeda laguma tukan kara sunna basaa lagu tukanaya xadiidka laba kun iyo konton iyo shanaad can cabdilahi bni cumar waxaa radi allahu taala anhuma ana rasula rasulka sl dakhala alkacbata kacbada ayuu galay wa usaamatu bna zaydin usaama bna zayd wa bilaalu bilaal mxuu ahaa ibnu rabax muadin rasul wa cumaan ibnu alxata alxajabiyu ee xajabi loo nisbatan ila alxijaaba kacbada dadka xanaaneeya ayaa amaba camaliyadda iyo hawsha kacbada khaadiminimada iyo xanaanaynteeda iyo furaheed oo lahaya ayaa waxaa weyaan magacaas loo yaqaanaa magaca loo yaqaanaa nacam alxijaaba la marka nisbada ayada waxaa weyaan xanaaneeye anaaneeye kacba xanaaneeye ama kacbada ku gacanta ku haye kow saddex dalagash marka waa usaama zaydin wa bilaal wa cuhmaan ibnu alxat alxajabi radia allahu canhum jamiica faaqlaqaha calayhi kadibna uu kusoo xiray cumaan baa soo iray markuu gudaha yuu kusoo iray wamakada fiiha nabigu ku nagaada ala sl slam fasaltu bilaalan bilaal baan weydiye cbdulahi bin cumar baa dhihi xiina kharaja goorta uu soo baxay maa sanaca nabiyu sala allahu alayhi waali waslm nabiga muxuu sameeyey qaala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay camuudan tiir can yasaari bidaxdiisa tiir tirish kacbada ka mid bidax iska mariyey wa camuudan tiirna can yamiini midigtiiska mariyey wa alaaa acmida saddex tiirna waraahu ka jireen wakaan beytu beytkii kacbadana wuxuu ahaa yowmaidin calaa sittati acmida lix tiir ayuu marka muxuu ahaa ka koobnaa tiirka marka lixaad meel kale unbuu ku laabna badhan kale ayuu jiray uma sallaa kadibna wuu tukaday walam yusalli fiihi marka uma sallaa ka dambaysoma marka ninkii gudaha ku tukaday ayaa u xaqiijiyay buhari muslim so sar xadidka wa fii riwaayatin limuslimin qala wuxuu yidhi aqbala rasuullah nabiga alleh ayaa soo qaabilay caama alfatxi sanadkii oo liusaamata usaama ibna zayd u lahaa ayuu nabigeena saarnay sal alla alay waslem xataa anaakha ilaa uu kaga tujiyo uu ka fadhiisiiyo neefkii geelayha ama maxaashi bifinaai lkacbat kacbada muxuu ahaay agagaarkeeda ama muxuu aha banaankeeda uma intaa kadib daca wuxuu yeedhi cumaan bin alxata faqala wuxuu yidhi itinii bimiftaax furi kacbadii keen cumaanu fadahaba ilaa ummi hooydii ayuu tagay oo furaha haysay faabat waxay an tuciyahu inay siiso waxay tihi maya farkuuma waaa laga ya ina marka yda islaamin ama ay mxuu ahaa si kale u diideysay kole ina islaamin iskaga badi faqala wuxuu wallahi baan ku dhartee la tucطiiniihi waa isiinaysa isiinaysa isiinaysaa hooyoy aw amaba la yakhrujanna wuu ka soo baxayaa hada sayfu sayftan min sulbi dabarkayga haddaad mxuu ahaa isiin weyda furahan waan isdilayaa intaad seeftaba baxay ayaad intaad ka saara markaasaa wuxuu yidhi haddii aad isiin weyd inta sa udhiga ayaan isku sii dayni kadib dhabarkayda ayay seeft ka baxaysaa dhaqanka carbeedna saas waa ahaan jiray ninkii oo nabigeena uu ahlunaar ku sheegay alai slat slam lagu jiray kadibna dhaawacmay inta la dabagalay dhaawacmay dhaawaci kadibna xamili waayey oo seeft halkaa iska geliyey oo kadibna isku tuuray oo halkaas ay ka baxda saa ku dhintay sidaas way samayn jireen kuwa hadda sunta caba iyo kuwa iska ridi iyo kuwaas waxaa iyo kuwa isqarxiyo iyo dadki isdili jiray saasay isku dili xilliga asaga waayahay saasuu ku yidhi ahay qaala wuxuu yidhi faacطathu way siisay iyaahu furihii way siisay fajaءa wuxuu ula imaaday bihi furihi ila اnabi ayuu la imaad sal slm fadafacahu ilahi wuu u dhiibay fafataxa albaab albaabka ayuu furay baabu اnuزuuli biاlmuxasab meesha muxasab la yidhaahdo ama abطax loo yaqaano oo magaalada maka dhankeeda yaro hoose ah degitaan la dega marka xajka la dhammaysta kadib inuu nabiga degi jiray sal ا alay oo wax sunno gooni aan aan ahayn laakiin uu nabigeena ala sl degi jiray ayuu baabkan u baabyahay ama degey xadiidka laba kun iyo lix iyo kontonaad ibn cabaas wa radi allahu ta anma laysa ma ahan ataxsiibu muxasab in la dego bishayin waxna ma ahaanin wax sunna iyo waxaas ma ahaanin inamaa in kana min huwa isaga manzilun waa meel la dego oo nazalahu rasulla nabiga al uu degay sal slm wax sunno ah ood meelaha kale kaga duwanyi lama arka inamaa in kale ma ahna kaana wuxuu ahaaday manilun boos yanziluhu u dega annabiyu sal sl nabiga uu dego markuu xajka dhammaysto liyakuuna inuu ahaado asmaxa mid u fudayd badan likhuruujihi markuu magaalada ka baxa meelahan ciririga iyo meel ka yara muxuuha baxsan oo markuu bixi rabo si tartiibu loo dhaqaaqi kara ayuu nabiga u degay cala sl slam tacniim waxa ula jeeda bilabtax waa muxasabki meesha abtax loo waa meelhi nabigu degi jiray meel ka mid ah weyaan laba kun iyo sideedii kontonaad can sulaymaan ibni yasaar waxaa lagu wariyey raximahullah qala wuxuu yihi sulaymaan qaala abuu raafic wuxuu yidhi saxaabigaas jaliilka ah lam yamurnii ima farin rasuul rasulka sal l slm an anzila inaan dega alabaxa meesha abtax layidhaha inaan dega ima farin xiina kharaja min minan markuu mina ka soo baxay nabigeena sal ll ly slam walaakinii aniga ayaa ji'tu imaaday fadarabtu fiihi qubatahu nabiga teennadiisa ayaan meesha ku taagay fajaaa kadibna waa nabigu yimid fanazl waa iska degay muslim ayaa xadis soo saar marka marka nabigeenna inuu maxasab ama abtax dego meesha ayada meel isaga u faray ma ahayne waa meel un loo tusmeeyo muxuu ahaa nabigeena sal alla alay markii uu raggii saxaabada ay diyaariyeen uu yimid marka wax sunno ay gooni u tahay lama arka saas ay intaba isku raacayaan baabu maa yaqtulu lmuxrimu qofka muxrimka wuxuu dila ayuu baabkan u baab yahay oo min adawaabi daabooyinka kutuba oo dulka dul socda qofka muxrimka ah ilan saydkii ugaartii la taabto waa la diiday in la dilo iskaba dhaaf xataa in buriyo oo la cabsigeliya laisu diiday laakiin waxyaaba waxaa jira ah oo loo ogoliya qofka muxrimka ah inuu kow kaga siiyo xaramka gudihiis iyo bannaankeedaba maxaa yeeley ay leeyihiin ayaana loo yeelaya xadiidka laba kun iyo sagaaliy kontonaad can cabdilahi bni cumar waxaa radi allahu taala anhuma ana rasul sal slm wuxuu yidhi khamsun shan oo min adawaabi daabooyinka dhulka dul socda ka ah, man qatalahunna qofka dilo wa huwa muxrimun isagoo muxrima falaa junaxa caleyh dhib dushiisa ma ahanin wax dembi ah mxu dul fuuli lama arko kow alcaqrabu hangarlihi ama dabaqolooci walfaratu iyo jiirki iyo walkalbu eyga alcaquuru ee boqnogoyska ahaa oo caasiga ahaa iyo walquraabu tukihi alabqaci riwaayad qa raacinayaan oo muxuu ahaa barbarka cad walxidaatu iyo dafadii baashaan muxuu ahaa hunfey waxaa ku soo muxuu booda gacmaha hilibkii waxyaabahaas ka dafaysa oo dhaawacda taas wayar inta ayada ahba dhibkooda dartood ayaa nabigen wuxuu leh sal slm qofkii dilay waxba dhibaata ma lahanin waa bukhaari muslim ee soo saaray xadiidka laba kun iyo lixdanaad can cabdilahi bni mascuud waxaa taala anhu can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey taala anhu ardaa ana rasuula rasulka al sl amara wuxuu faray muxraman qof muxrima biqatli xayatin mas dilitaankii oo biminan minaad joogto ama abees noqoto ama maski caadiga ha noqoto bukhaari muslim ee xadiis soo saaray markan ayaama mina ayuu nabigeena fara sal slm nin muxrim ah inuu muxuu ahaa ama abeesada dilo baabu fadli salaati salaada fadliga ay leedahay e fi masjid اxaraami masjid xaraamka lagu tukada ayuu baabkan u baabiye weyaan axaadiista marka kun iyo sagaaliyo toddobaatanaad iyo xadiidka kun iyo kow iyo sideetanaad u oo fiiriya ayuu muxuu ahaa imaamka kuu diray oo axaadiista boqolka kun laga faa'iidaayey oo caddaynaysay baabu ujrati buyuuti makata magaalada maka guryaha ku yeelo in la kireeyo iyo in dhulka la gado ma bannaayi mise ma bannaano masaaisha iyada ah axaadiiska noo iman doonta insha allahu tacaala dhulka maka waa qaybsamaya dhulka maka qaybta mashaacirta ah, mina iyo musdelifa iyo carafa iyada kirana looma ogolo in la kiraysto ama la kireeyo sidoo kale waxaa weyaan lama ogola in la gado ijmaac wa haba yaraatee cid arintaa khilaafsan lama arko laakiin makada inteeda kale oonana ku jirin mashaacirta ku jirin ma la gadi karaa ma la kirayn karaa arinta ayada waa khilaaf ba ku jira jamhuur اlculamaa waxay qabaan in dhulkii la gedi karo lana kirayn karo ay qabaan lanagadi karo lana kari karo qaarna waxay qabaan shekh islaam taymiya rag ka mid ah, in dulki la gadi karo gaditaan laakiin aan la karayn karinoo haddii aad ka deeqtoonto cidi degi karto si haddaad adiga ad degaynin laakiin jamhuurtu waxay qabaan in eh, la kirayn karo lana gedi karo oy dhibaato lahayn saasay caddaynayaan maxaa yeeley asaga ah eh, haddii qofki lahay u dhinta soo lagama dhexlay waa laga dhali hadiiba laga dhali marka waxaa weya waa milki nabigeena sal sl mid kale waa tuu dhihi jiri taraka lana jacfarun maalan jacfar ibn abi aalib waxaa weeyaan eh, aiil aiil afwan aiil wahal taraka lana caqiilun ninka hadda soomaalida annaga ana soo sheegana intayna intayna kulligeenba aan dhahno halkaas aan ku xaroonnaa waxaa lagu haystaa muxuu aha booskii ka dhacay sal allah alay duqa ugu geenahaa insaxa tacbiir oo insaxa anasab in de in laga hadlo nasab la taabta aan horay aan meel saarnay laakiin soomaalida caqiil ayaa lagu wada shumay soma waa lagu wada shumay ibn abi aalib ibn cabdilmutalib ibn haashim halkaasaa lagu wada marka wadaadkaas caqiila waxaa lagu haystay in daarihii uu nabigeena ka soo hijroodo dhan uu la wareegay calayhi salatu slam ayaa lagu haystay weyaan nacam marka sida raajixa waxaa way dhulka waa la gedi waana la ijaari karaa waana sida hadda macmuulkao lagu camalfalo xadiidka laba kun iyo baabu ujrati buyuti makata maka guryaheeda kiraynta la kirayu baabkan u baab yahay laba kun iyo kow lixdanaad can cabdillahi bni camr bn caas xalu radi allahu ta anuma qala cbdillahi bni camr qaala rasul rasulka wuxu yuri sal l slm makatu maka manaaqun oo lagu cibaadaysto meel lagu nasto oo lagu cibaadaysto weeyaan manaaq meel lagu tujiyo awrta oo la dego weeyaan walaa lama iibiya ribaacuhaa dhulalkeeda lama iibiyo dhulalkeeda lama iibiyo walaa tuaajaru lama ijaaro buyuutaha guryaheeda marka marka arintan culimada waxay marka leeyihiin qabaan jamhuurta makadan waa caamun yuraadu bihi alkhaas waa maka kora laga sheegay laakiin ujeedka waa meelaha lagu cibaadaysto oo xaram gudihiisa oo kale iyo waxaa weeyaan yani kacbada gudaheedaoo kale iyo hereeraheedan inta lagu cibaadaysto iyo mina iyo musdelife iyo carafaad iyo meelahaasa loola ay leeyihiin wallahu aclam wa fii riwaayati riwaayat makkatu maka xaraamun waa xaram wa xaraamun waxaa xaram xaraam ah beycu ribaaciha la iibiyo wa xaraamun waxaa xaraam ajru buyuutiha guryaheeda la ijaaro ama ijaarkeeda xaakim ayaa soo fi lmustadrak imam dahab wa xadiis saxiixa marka idan waxaan u raraynaa marka musdelife iyo mina iyo carafaat iyo kacbada laftirkeeda intay ku taalla masjid alxaraamka intaas waa intaana la ogolayn baabun لا tuza makatu maka laguma soo duula bacda alfatxi maalinta la furto kadib duulaan kama dhac weyaan oo lagu soo duula yani inay muslimiinta kusoo duulaan suuragal ma ahan sidoo kale waxaa weyaan lama ogolana ka soo qaad lama ogolo weyaan an xari ibnu malik waxaa la wariy ibnu barsa radia allahu taala aa qal wuxu yihi samictu nabiy nabigaana ka maqlay sal slm yqul isagoo le samictu nabiy nabigaana ka maqlay sal slm yowma fatxi makata yaquul isagooleh laa tuqzaa laguma soo duula haadihi maka ama tanayto bacda alyowmi maanta kadib ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa laga gaaro tirmidi waana xadiid saxiix weyaan marka duulaha nabi maxamed saacadun baa loo ogolaaday laakiin wixii ka dambeeyey wixii ka dhacay waa idabdaro iyo muxuu ahaa iyo xadgudub weyaan lama ogolo intaas waxaan kaga soo baxnay fadaaisha maka haddana waxaan geli doonaa insha allahu tacaala fadaa'il madiina magaalada madiina fadaasha ay leedahay baabu taxriimi almadiinati madiina inay xaram tahay ayuu baabkan u yahay iyo wa ducaai nabiyi sal alla slm laha iyo nabigeena ducadu u ducooyey ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka laba kun iyo saddex iyo lixdanaad can cabdillahi bni zayd waxaa lagu radi allahu ta an arda can inabi nabigen wuxuu ka ri sal l slm inuu nabi ibraahim xarama makata maka ayuu xaram ka dhigay wadacaa lahu wuu duceeyey waxaramtu madiinata magaalada madiina ayaan xaram ka dhigay kamaa xarama siduu xaram uga dhigay ibraahimu nabi ibraahim makata maka wadacawta laha waan u duceeyey fii muddiha mudkeeda madaalkeeda amaba mxuu ahaa kan wax lagu beegto iyo wasaa'iha saaceeda waa waalash wax lagu beegto weyaan mila maa kii oo kale dacaa ibraahimu ibrahim ugu duceey limakata maka ugu maa dacaa wuxuu ugu duceeyey laba jibaarkeed ibraahimna ibraahim liahli makata ahlu maka ugu duceeyey aan ugu duceeyey lidaalika magaalada maka iyo magaalada madiina maanta markaad tagto shaki ma lahan wuu garanaya qofka waa kala barako badan yihin haddii aad boqol dolar hadda markaad xajka aad cumrada aado aada maka ku haysato boqolkaas dolar oo saddex beri joogto tusaale ahaan madiinana aad joogto oo todoba beri haysato waxaa laga yaabaa todobadaas beri ood madiine joogta boqolkaa dolar inay kaaga barako badata laga yaaba ilaa maanta la jooga xitaa dadka dega way ka qabooban yihiin magaalada waa ka sicirkeeda xataa yani waad la yaabaysaa xaqiiqatan magaalada maka madiina wax sahlan ma ahan ducada nabi maxamed waa ku dhacday alayh slat slam makana dee iyadana barakada way taalla iyo wanaagii laakiin tan madiine ayaa dicfay ah alaba jibaarah xadiidka laba kun iyo afar iyo lixdanaad an anas malik waxaa radi allahu ta an arda can nabi nabig nuxukore sal allah alay slam qala wuxuu yidhi nabigeena almadiinatu magaalada madiina xaramun waa xaram min kada ilaa kada halkaas ilaa halka laga soo gaara min kada waa kada riwaayad kala caddeeyano min cayrin ilaa thawr almadiina xaramun maa bayna cayrin ilaa thawr buurta cayr loo yaqaano oo magaalada madiino markii aad mxuu ahaa dhankan ka imaado maka magaalada madiina ka xigta dhanka koonfureed oo hadda controolka barta controolka ah, buurta aadka weyn oo mxuuaha biraha dheer ay suran yihin cidda tagta insha allahu taala ama tagtayba ama tegi doonta allah noo wadaysir dhammaanteena buurtaas iyada ah waxaa weeyaan ayaa ceyr la yidhahdaa thawrna waxaa la yidhahdaa buurta uxud dhabarkeeda buur yaroo ku taallo oon dadka aad ay u aqoonin oo casaan xigeen ah oo bacaadbacaadna u badan buurta ayaa thawr la yidhahdaa marka magaalada madiina nabigeena wuxuu lehy sal allah alay slam waa xaram ma min kada ilaa kada maa bayna cayni ilaa awrin warka cadaysay laa yuqacu lama jaro shajaruha geedkeeda walaa yuxdau eh, laguma soo darsiiy fiiha iyada ama laguma soo kordhiyo xadatun bidca iyo dembi iyo macaasi laguma soo lama keeno weyaan man axdaa qofka soo kordhiyo oo keena fiiha xadaan bidca ama macaasi ama xumaan fa caleyhi dushiis ha ahaato ama dushiis ay tahay lacnatullahi nacdada alle iwalmalaagti malaagti wanaasi dadka ajmaciina dhammaantood habaarkii u dambeey ayaa la habaaray magaalada maka madiino lidaalika hadda nadiifnimada iyo xumaanyarida meelo badan ay ka duwanta oo xataa dalka ay ku taalla ka mid a ah sacuudiga waa ka duwanta weyaan bukhari muslim ayaa soo saaray xadidka xadidka laba kun iyo shan lixdanaad can sacdi bn abi waqaas waxaa la wariyey awalu man ramaa sahman fii sabiili illah radia allahu ta arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasul wuxu yih sal slm innii anigu uxarimu ka dhigayaa maa bayna laabatay lmadiina magaalada madiina labadeeda shiila madow madmadow ayaa laabateynka la yihahdaa labada shiil madow intu dhexaysa dhigaya xara sharqiya iyo xara harbiya la yihahdaa dhanka markii eh, galbeedka la aado meel dhagxaan madow oo shiil madow jaamaca alislaamiya dusheeda ah oo laba buurooda jamaawateyn la yihahdo oo isku dhegan oo isu muuqato laba mantaan ahaan isu muuqato dhanka isaga ah xarada dhankaaswa dhanka kalena waa xarulharbiyataas xara sharqiyana waxaa weeyaan magaalada madiino marka dhanka qorax eh, kasoobax aggeed looga baxa dhankaa loo baxa waxaad arkaysaa dhagxaan aad shiilmado oo weliba intuu burkaan uu qarxay xilliga imaam nawowi ay ahayd eh, waxaa weeyaan nabigeenna wuu sheegay alai sl oo dabkaas soo bixi doono xijaaska soo bixi doono oo awrta iyo geela jooga shaam habeenkii iftiinka muxuu ahaa eh, eh, dabka isaga ah, lagu arki doono hada fi buhari wamuslim marka ay muuqan doonto saas u iftiimi doonto dabka isaga meeshii uu muxuu ahaa burkaankaas qarxay meeshii uu ku soo caariyey ood ku soo shubmay shiile madow marka waxaad leedahay dhooba markaad dul marto waxaad leedahay dhooba weeyaan dhooba dhooba qalasha oo muxuu ahaa aada u malaynaysaa yacnii eh, burukaanadan qarxa saasaa dhacday ilaa muddo badan ayaa xitaa dadka ay wada tooba keeneen oo qiyaamada in dhacday loo maleeya oo haakada xaalad dheer ay ahayd imaam nawi xata uu ka warramaya radia allahu taala raximah llah raxmatan waasica marka maabayin labateenku waa labada shiile madow marka magaalada madiinana sideedaba dhagaxaas madow ayaa aad ilaahi uu ku hareereeyay subxaana wa tacaala oo muxuua difaac ugu dhigay almadiinau madiina inii aniga uarim waxaan xaram ka dhigayaa maa bayna labatay almadiina magaalada madiina shiirmadowgeeda dhagax shiirmadowga labada shiirmadow inta udhexayso an yuqطaca in la jaro cidaahuhaa geedaheeda weliba qodaxda lah oo geela aadku u jecel yahay iyo muxua la midka in la jaro waxa weyaan xaaraan baan ka dhigi aw yuqtala la dilo sayduha ugaarteeda wa qala wuxuu yidhi nabigana sal slm almadiinatu madiina ayaa khayru lahum u khayr badnaan lahaa low kaanuu yaclamuun hadday ogsoon yihiin hadday ogsoon yihiin madiina khayr badnaan lahayd laa yadacuha axadun qof kama taga raqbatan canha nacayb uu nacay madiino kama taga ilaa hadduu ka taga alla weyne wuxuu ugu badelaa fiiha man huwa khayru minhu mid asaga uu khayr badan walaa yahbutu axadun qof kuma sabro calaa lawaa'iha daltabyadeeda qofka markuu madiina jooga yani daltabye iyo xanuuna iyo yani waxyaabay leedahay xitaa eh, magaalada madiine maka farqi udhexeeya oo layaab kale waxaa weeyaan magaalada madiine marka qofka oo joogo jacjacaya yani faruuraha iyo jirka iyo yani jirka quba xataa kaa kici mararka qaar xilli qabowga imaadana waa qabow aanan la xamili karin markuu kuleylka imaadana waa kuleyl saas oo kalea ah. laawaada markaa hawada isbedelaysa iyo yani waxyaabahaas iyo jajacaas iyo waxyaaba ay leedahay magaalada madiine marka nabigan wuxuu le sal slam walaa yahbutu kuma sugnaado axadun qof calaa lawaa'iha daltabyadeeda iyo iyo wajahdiha dhibkeeda iyo shidadeeda iyo baahideeda khaasatan xilliga hore dhib badan baa ka jiray ilaa hadduu ku sabra kuntu waxaan u ahada lahu isaga shafiican mid u ergeeyo alla agtii ugu shafeeca aw shahiidan mid barqaati fura ayaan u noqda iyo marqaamt maalinta qiyaama imaam muslim xadiis soo saar weyaan marka magaalada madiina qofku inuu ka danaysto ama uu meel kale daro kale u aado ama xadiidka laba kun iyo lix iyo lixdanaad can sahl bn xunayf waxaa laga wariyey radia allahu taala qal wuxu uhi sahl ahwaa rasuul nabig wuxuu soo hoobiyey biyadihi gacantiisa ila madiinati madiina ayuu ugu soo tilmaamay fa wuxuu yidhi inaha iyada xaramun waa xaram aaminu welibi aamin ayuu nabig yiri sal l slam muslim ay xadiiska soo saaray baabun aliimaanu iimaanka yarizu wuxuu soo ururaa ila lmadiinati magaalada madiino imaamka magaalada madiine ayuu soo aruuraa xadiidka laba kun iyo todoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasul rasulka al sl sl qal rasuulkana wuxuu yidhi ina aliimaan iimaanka layarizu wuxuu usoo uruuraa ila almadiinati madiina kamaa ta'risu ay usoo uruurta ama ay ugu soo gurgurato alxayatu abeesadii ilaa juxriha godkeeda iimaanka marka akhri zamanka meelaha kale dhan waa ka wada guraya ilaa magaalada madiina uu kusoo wada hoobta saasuu nabigeena cadayna sal sl buxari soo xadis soo saaray maanta markaad tagto yacni magaalada madiina dadka waayeelaha iyo dadka dhexdhexaadka iyo dhallinyarada iyo ummadda xaramka fadhida oo sideed saaco habeenimo xilliga eh, iyo kasii hore soo galaan kadibna habeenkiina ka baxayaan salaada cish kadib oo intaa fadhinayaan oo ku wardinayaan oo qur-aan akhrinayaan oo waxaa weeyaan wax ku baranayaan oo alla ah, ku baryayaan oo yani waad la yaabi xaqiiqatan dad waxaad arkaysaa xitaa meelo kale degnaan jiray oo ilmahoodii iyo wax alla wixii maadaama lakale marka qofka u weynaado weliba nimankan walaalaheen oo bakistan tindida uu dadaal badan shaamiyintan ay ku jiraan ayaga laftirkooda yani waad la yaabaysaa dad waayeele ah aad arkaysaa oo max kala abadan ilmahoodii abiila usoo diri halkaas ay joogaan iqaamay samaysteen marka qofku waa yeelana dee iqaamo weyn wax ka rabo lama arko hadda wax tarxiilaha ah, dadkaas waa yeelaha noocaas maba jiraanba waaba la yaqaanaaba odayaal la yaqaano waxaan garanayaa nin bakistani ah oo raggii xaramka dhisay wa uu ku gaboobo marka meeshii kadibna meeshuu iska joogaa oo safkaas oo xaramku iska fadhiyaa oo marka dambe xitaa wuu dhaqaaqa waayo waxaa lagu riixi jiray hadda inuu leyn kalama aqaano cibaado saacad kastoo xaramkaa tagta wuu dhex fadhiya marka markaa tagta meesha waad yaabaysaa qalbi nugeylka iyo naxariista iyo marka markaa tagto waxaa laga yaabaa tagsiga in lagaa qaado konton riyaal iyo boqol riyaal lagu dheh laga yaaba oo qurbadaada iyo adiga maadaama aad qof magaalada ku cusub aad tahay lagaa faaidaysto laakiin madiina meesha ugu qaalisan waxaa lagu leey labaatan riyal baska bixin kartaa oo fog oo weliba mishwaar iyo wareeg ruud dheer ah shan riyaal iyo toban riyaala lagu raacaa baabuurta abadan odlaya naxariista wayihiin dhaqankooda waayo dadka xaaji kolley aad ba u yaqaanaan xitaa ganacsiga iyo dhan walba waa kaga duwan yihiin xagga naxariista iyo iimaanka iyo waad la yaabaysaa baabun altarkiibu lidaalika dadka qaaroo weli aanan aad u fahmin waxay dhahaan markay kacba eh, kacbada ma ka tagaanoo qolyaha eh, tagsiilaha ee alka iyo waxyaabaas ay ku yar adkeeyaan waa wuxuu abujahal ilmihiisi waa <laughs> saasay waxyaaba yaraa ku qabsani baabu tarkiibi jeclaysiin laisjeclaysiiya fii sukan madiinati magaalada madiina deegaankeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sideed iyo lixdanaad can zayd ibni thaabit waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda can nabi nabigan wuxuu ka sal sl qal nabiga inuu yidhi inaha iyada aybatu waa ayba tii wanaagga badnayd udgoonka badnayd weeyaan tanfii waxay afuuftaa oo ay bannaanka u tuurtaa alkhabtha wixii xumaa kamaa tanfii siday u tuurta annaaru debkii khabat alfidati fidada muxuu ahaa buunshaha iyo waxyaabaha xunoo dul saaran iyo mirirka dul saaran sida dabka markii la geliyo oo muxuu aha la caseeyo oo si fiican loo buufiyo sida ay wixii wasakha iyo wixii qashin aha dul saarnay ay bannaanka ugu turto o afuufta ayaa magaalada madiinana wax alla wi xumaan ah iyo wix xumaan wato ay bannaanka ku turtaa weeyaan bukhaari ayaa soo saaray muslim xadiidka laba kun iyo sagaal iyo radia allahu tacaala canhu annahu ninka la yidhaahdo yuhanas kaana wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiyo cinda cabdilahi bni cumar agtiisa ayuu fadhiya cbdilahi bni cumar fi lfitnati fidnada dhacday fitantii magaalada madiine mararkaa dhacaysay fidno ka mid ah oo tii cumaan lagu dilay miya ma tii muxuu aha ka dambaysay oo muxuu ahaa xaradii ka dhacday miyay ahayd fidnadii xilliga fidnadii ayuu marka cabdilahi bni cumar radia allahu taala ardagtiis fadhiyey fa adoon isaga uu leeyahay u timid ama uu xureeyey tusalimu calayha iyadoo salaamaysa faqaala wuxuu yidhi faqaalat marka innii aniga aradtu waxaan doonay alkhuruuja inaan baxa yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan waa cbdullahi bin cumar inaan magaalada isaga taga ayaan rabaa ishtada alayna zaman zamanku nagu darnaaday oo magaaladii yani culays badan ayaa naga haysto xagga dhaqaalihii faqaala wuxuu ku yidhi cabdullaahi uqcudii fariisa lokaac uqcudii caran yahay amaba nacasad yahay hadal noocaas weyaan fa inii aniga samictu rasulah baan ka maqla sal sl qul isagoo laa yasbiru kuma sabra calaa lawaa'iha daltabyadeeda iyo shidatiha dibkeeda axadun qof ilaa hadduu ku sabra kuntu waxaan u lahu isaga shahiidan mid u markhaati furo ow mid uu ergeeyo oo u shafeeca yowma alqaamati maalinta qiyaama muslim ayaa xadiis soo marka baahidaas iyo dhibkaas iyo saxaabada maba eegi jirinba ergadaas maxamed u ergeyna alai slat slam iyo ay xoog saari jireen hahay xadiidka laba kun iyo todobaatanaad can abi hurayrat wa radi allahu taala arda ana rasul rasulk al sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi yaati waxaa u imaan doona cala naas dadka waxaa u imaan doona zamanan zaman yadcu rajulu qofku u yeeraa ibna camihi in adeerkii wa qariibihi ibna camihi iyo waqariibihi ibna camihi waqariibahu u yeeraa weeyaan kiisu dhowaa haluma ila rakhaa war barwaaqada u kaalay barwaaqada u kaalay magaalada madiine isagoo joogaa loo yeeraa oo meelihii barwaaqada ay ka dhacday aa iyo adduunka iyo barwaaqada iyo xoolaha haluma ila raha raadu kaalay wlmadiinau madiina ayaa khayr lahum khayr badan low kaanuu yaclamuun haddi ay ogsoon yihiin waladii alhi baan ku hartay nafsii naftayda biyadii gacantiis ay ku sugan tahay laa yaruju minhum laa yakhruj kama baxa minhu oo minhum ayaga ka mid ah axadun qof raqbatan naciibu canha u naca ilaa hadduu ka taga akhlafa allahu alweyne ayaa ugu khaliif yeela oo ugu boos bedelo ama ugu bedela fiiha iyada khayran mid khayr badan minhu xaggiisa alaa hoya ina almadiinata madiina kalkiiri dadka ka shaqeeya ay ku buufiyaan oo dabka lagu shida oo kale weyaan kalkiiri waa buufan oo kale tukhriju waxay soo saartaa alkhabiia wixii xunba ay bannaan ku tuurtaa laa taquumu saacatu saacadda ma dhici doonta tanfiya ilaa ay ka afuufta almadiinatu magaalada madiina shiraarahaa kuweeda sharta badan kamaa yanfi alkiiru bufanaa siduu mxuu u anfiyo dad banaanka ugu tuura khabat oo xun marka magaalada madiino Eh, saasuu nabiga ku tilmaama sala allahu calayhi waaalihi wasalam eh, marka wixii xunna way saari doontaa aakhiru zamanka wuxuu ugu markii dajaal uu yimaado maka iyo madiina laga xaaraan yaray sida imaan doontee kadibna magaalada madiina way gelgelin doontaa bannaanku degaya moogta juruf meel yiruu daraya halkaas sibaakh sibaakh juruf halkaasuu degaya kadibna halkaas markuu dego magaaladii waa gelgelinaysaa saddex jeer wax alla wixii munaafiq ahaa amaba gaal magaalada madiina ku jira banaanka kusoo dhaca marka nafyigaas xisiga ah oo muxuu ahaa eh, la taaban karo eh, xilligaasa dhacaya midka macnawigaan haddaba wuu socdaa weyaan oo qof waxaad qof magaalada madiine inta imaaday lagu kari layahay mar idhaafiyo indhahaan saarnay mar idhaafiyo mar idhaafiyo weligiin miyaad aragteen qof madiina jooga mar idhaafiyo lah oy baahi haynin eh, bushi uusan haynin amni dire haynin sharcinan haynin wuxuu leeyahay mar mar idhaafiyo tanfi khabataha marka war kale ma laha xadiidka laba kun iyo ko iyo todobaatanaad can ibni cumar waxaa radi allahu taala qa cbdullahi bn cumar qaala rasul lla wuxu yri sal slm man istataaca qofkii awooda an yamuuta inuu ku dhinto bilmadiinati magaalada madiina falimut biha ku dhinto fa innii aniga ashfacu waan u er, ergeya liman yamuut biha magaalada madiina qofkii ku dhinto waanu shafeeca nabi yihi sal allahu alay waslem marka magaalada madiina qofki inuu ku dhinto awooda ha ku dhinto lidalika in badan oo ragga akhyaarta ahaa aakhiro cumriga halkaasay aadi jireen mujaawara maka iyo madiina ay mujaawaro ku samayn jireen iyo ictikaaf ilaa kaga dhintaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka ah, oo runtii qofkii madiina baabuur ku waday uu garan kara walaalaheen bakistaanta hindida diin jacaylkii wuxuu ku riday huluwi mararka qaar qaarkood bakistaanta hindida bangaladeeshka dadkaas waa dad diinta ugu jecel inta aan arkay oon muxuu ahaa arkay waa dad diin jacayl mishkiladda marka diin jacayl maxaa weeyaan keligiis mogta wax waa inay cilmi iyo itibaac oo nabi moxamed looga raaca alai sl uu la socdo markaad nin bakistani ama hindi oo waayeel aad aragto oo socda baabuurka waa inaad muxuu aad qaboojisa maxaa yeelay xadiidkan intuu maqlay ayaa waxaa wey inuu ku dhinto raba meesha waxaa laga yaaba marka inu iskusoo tuuro gaarigii ragay ku dhacday ragay ku dhacday gaarigii socdi iskusoo tuuraya muxuu rabaa in baqiic lagu duuga jannata baqiic ay dhahaan qubuurta baqiic lagu duuga halkaas kadibna uu nabi maxamed alai la jiraamo jannada halka galo rabaa waa isqarxina mogta janno isu qarxinayaan waa imtixaan marka qofkii madiine ilahay u qadadho gaari ku wada iska ilaaliyo ragga iska ilaaliyo imtixaan waa yahay tirmidi ibn maaja wacinda ibni maaja fa inii aniga ashhadu waxaan u marqaati liman maata bia qofka ku dhintay weyaan ayaan u adiiwaan baabu xifd madinai madiina xifdiga ilaalinta la ilaaliyey min adajaali dajaal laga ilaaliyey aacuun acuunka laga ilaaliy baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba iyo todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayre qala rasul rsulka wuxu yiri sal slm calaa anqaabi almadiinati magaalada madiina jidadkeeda iyo albaabada laga soo geliya meelahada banbanaan malaaikatu malaaig ayaa ku sugan laa yadkhuluhaa aacuun aacuun ma galo wala dajaalu dajaalna ma galo buhari muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun iyo saddex-iyo toddobaatanaad can anas bin malik waxaa lgu radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxu ku sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laysa ma aha min beledin magaala ilaa haddii uu mxu ay jirto ama uu jiro sayatahu waxaa dul istaago oo muxuu aha ku istaago addajaalu dajaal ilaa makata walmadiina maka iyo madiina mooyane laysa lahu asaga uma sugnaan min niqaabiha jadiidkeeda naqbun ilaa uma tarjuf way gelgelin doonta almadiinata magaala madiina biahliha dadkii degnaa ay la gelgelin doontaa gelgel ayaa ku dhaca iyo lugariir alaaa rajafaad saddex mxua gelgeleesho fayukhrij allahu alweyn wuxuu soo saara kula kaafirin wamunaafiq gaal kasta iyo munaafiq kasta ayuu bannaanka alla u tuuraa gelgeleeshadaas ayaa sabab looga dhigaa bukhari muslim ayaa soo saaray baabaytama man kaada ahlmadiina ahlmadiine qofki dhakro oo muxua shirqool u dejiyo dembigu ila ayuu baabkan u baabaya xadiidka saddex boqol laba boqol laba kun iyo afar iyo toddobaatanaad can abi hurayrat a radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu hurayra qala abuqasim sal sl nabi maxamed wuxuu yidhi alai sl slam qaasim abihi man araada qofkii la doono ahla madiinati ahla madiina ahla hadi lbeldati beledkan ahalkiisa bisuu'in xumaan yacni almadiinata adaabahu llahu alla weyne ayaa dhalaaliyo kamaa yadubu almilxu cusbada iyo milxiga siduu mxuu ugu dhalaalo filmaai biyi haddii la dhex dhigo saas ayuu ilaahay u dhalaaliyaa ood u baabi'iyaa qofka ahla madiina shar la doono weyaan baabu xubi madiinai magaalada madiina jaceylkeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo shan iyo toddobaatanaad can abi xumayd saacidi waxaa la wariyey radi allahu ta ada qal u abi xumayd aqbalna maca nabiy nabigaan la soo qaabilnay sal sl min qaswat tabuka duulaanka tabukan ka soo qaabilnay nabiga anagoo la soconno xataa idaa ashrafna ilaa aan mxuu ahaa noga bidhaan muuqato oon kaga soo dhawaana cala madiinati magaalada madiina qaala wuxuu yidhi hadihi tani tataabatu waa taaba oo magac mxuu ahaa wanaag badan wahada uxudun kana waa uxud jaban waa buur oo yuxibuna najcalu nuxibu aan jecelnahay bukhari muslim xadii soo saaray xadiidka laba kun iyo lix iyo todobaatanaad can anas malik calih radi allah tan arda ana nabiya nabigana sal slm kaana wuxuu ahaa idaa qadima min safarin safar hadduu ka yimaada oo fa nadara uu eego uu arko ilaa juduraati almadiinati jamcu judur weeyaane waa jidaar iyo derbiyada madiine u arka awdaca wuxuu dadejin jiray raaxilatahu gaadiidka uu saaran dadejin jiray wain kaana calaa daabatin daaba haduu saaran yahay xaraka uu dhaqaajin jiray min xubiha madiina jacaylka u qaba darteed ayuu nabiga sal yeeli jiray alayhi salat slam buhari ayaa soo sar xadidkaas wa fii riwaayatin fa absara kadibna u arka darajaat almadiinati magaalada madiina meelaheeda yar sara meela waxoogaa kala sarraysa meesha mogta u arka riwaayadkan waxaa dowxaat almadiina sida hoosin kugu qoran dowxaadka waa geedaha weyn oo magaalada madiina ku oli jiray buhari ayaa soo sar xadiidkaas ama riwaayada dambe xadiidka laba kun iyo toddoba iyo toddobaatanaad can cumar waxaa radi allahu ta an arda qala wuxu yihi sayd cumar allahuma aleh irsuqnii igu arsaaq shahaadatan shahaada shahiidnimo fii sabiilika jidkaadaan ku shahiido wajcal ka yeel mowti geeradaydana fii baladi rasuulika rasuulkaada magaaladiis ka dhig weyaan saasuu ku ducaysan jiray sayd cumar bukhaari ayaa soo saaray waa tii marka shahaado uu ka hela isagoo salaada fajar bixina radi allahu taala arda baabu fadli salaati fi lmasjid اnabowi wa masjid quba fadliga ay leedahay in lagu tukada masjidka nabigeena calayi sl slam iyo masjid quba waa noo soo hormartay xadiidka eeg ayuu ku yiri kun iyo afar iyo todobaatanaad iyo kun iyo shan iyo todobaatanaad iyo kun iyo sagaal iyo todobaatanaad kun iyo ko iyo sideetanaad intaasu xadiid eeg ayuu ku leeyahay nabigeena sal allahu alay uu ku caddeeyey fadliga ay leedahay quba oo qofkii laba rakca ku tukada isagoo weyse qabana meeshii soo aado inuu cumro ajarkeeda heli masjid nabowina qofka ku tukada inuu la tooyay qof muxuu ahaa kun salaadood ajarkeeda uu heli masjid alxaraamkana boqol kun oo salaadood baabu maa jaa fii duuri almadiinati magaalada madiina guryaheeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sideed iyo toddobaatanaad can zaynaba waxaa laga wariyey radia allahu taala arda anaha iyada kaanat waxay tufli mid muxuu ahaa ka shaqayso ra'sa rasuulilah nabig ale madaxi sal slm wa xaaskiisii wacinta ogtiisa waxay ahayd imra'atu cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan xaaskiisa la joogtay xaaskiisii ayaa la joogtay radia allahu wa nisaaun haween dumar oo meel muhaajiraad gabdhihii muhaajiraadka ahna ay meesha la joogaan marka nabigeena timiisa la hagaajinayey oo laga shaqaynayey shanlayn wax loo sameeyabo haweeneyde sayd cumaan iyo xaaskiisa iyo dumar kale oo gabdhihii soo haajiray oo alla diintii usoo qaxootiyoobay ka mid ahna way joogeen wahunna ayagana yashtakiin ay ka sheeganayaan manaasilahuna guryahooda guryihii ay degnaayeen ay ka sheeganayaan guryihi iska cidiire iyo meel de waa iska taqaana qof qaxooti qof guryihiis dega waa kala duwan yihin annaha ayada tadiqu calayhinna inay ku ciririyoobaysa wa yukhrajna minha kadibna haddana laga saara ninka markuu muxuu ahaa shahiido ama u dhintana laga saaro guryihii oo guryilaan ay ku dhacdo meel kale oy tagaana ma walahan moogta fa amara rasullah nabiga wuxuu faray sal slam an tuwaraa in la dhaxashiyo duura almuhaajiriin muhaajiriinta guryahooda in la dhaxashiyo annisaau xaasaskooda iyo dumarkooda in la oo xoolaha marka la qaybiyo dhaxalka iyaga lagu aadiyo guryaha wixii ku saabsan fardihii iyo beerihii iyo waxaas waa laakiin horta guryaha la degan yahay ayaga sahmi ahaan loo siiyo qaybta kaga aada weeyaan famaata cabdullahi bn mascuud ayaa dhintay radi taala an fa waria wariatu waxaa la dhaxashiiyey imraatu haweeneydiisi daaran guri oo bilmadiinad ku sugan walafd musnad imaam axmed abu daawud ayaa xadidka soo saaraykaas ayaa wariyey imaam axmed lafdigiisana wuxuu ahaa fi musnad kaanat waxay zaynabu taflii mid ka shaqayso oo muxuua furfurto amaba si uun yeesho rasa rasul rasulk a madaxiis sal slm shanlayn iyo wii lamidki nadiifin weyaan wa cindahu agtiisna imraatu cumaan ibn macuun ayaa joogtay horaan maxaa cumaan ibnu cafaan tan riwaayada dambana cumaan ibn macuun labadii cumaan way saddex galeen marka midun bay ahayd marka wa nisaaun xadiidka dee kama bedelayso oo ina macuun noqotaya noqoya ninka qabay amaba waxa weyaan ibnu cafaan noqoya farqi ma lahan oo xukunka wax iska lama arka waa un gabdhihii saxaabiyaadka gabar ka ah, oo weli muhaajiriyadda wa nisaaun dumar oo min almuhaajiraat yashkuuna manaasilahun ka sheeganayaan wa anahuna iyagana yukhrajna minhu laga bixiyo wa yudayiqu calayhina fiihi laguna ciriiriyo ciriiri ay u samaysan iyo in lagu berashargareeyo oo xoog culays lagu saaro fatakalamat zaynabu ayaa hadashay wa tarakat ra'sa rasul nabiga madaxiisa ay iska daysay marka markay maqashay ayadna dhankay u jeesatayo madaxii faraha kala baxday faqala rasul wuu yh sl innaka adiga lasta ma tihid takalamiina mid ku hadasho bicaynayki labadaada indhood kuma hadlaysid watakalamii takalamii hadal wacmalii camalaki shaqadana wada adoo hadalkaada wata shaqadani maxamed wada fa amara rasul nabiga wuxuu faray sal l slm yowedin ayada an yuwaraa in la dhaxashiyo min almuhaajiriina muhaajiriinta annisaau dumarkii oo guryihii khaasatan la degay famaata cabdulaahi cabdulahi bn mascuud ayaa fawariatu waxaa dhaxshay imraatu haweenadiisa daaran bay ka dhaxshay oo bilmadiinata magaalada madiina kusugnaa ku sugnayd xadiidkaas waxaa weeyaan waxaa soo saaray maxaa idiin qoran waa imaam axmed waa saxiix lisnaad sanadkiisa saxiix weeyaan baabu ziyaarati qabri nabiyi sal ll slm nabigeena cala sl qabrigiisa in la ziyartayo baabkan u baabiya xadidka laba kun iyo sagaal iyo toddobaatanaad can naafic mowla cabdillahi bni cumar ana bn cumar cabdullahi bni cumar radi allahu taala arda kaana wuxuu ahaa idaa qadima min safarin ma safar hadduu ka soo gala uma intaa kadib ata qabriga nabiga imaan jiray sal l slm faqaala wuxuu dhihi jiray marka asalaamu calayka yaa rasuulla nabi allow nabadgelyo dushaada ha ahaato asalaamu calayka yaa abaa bakrin abu bakr ow radi allahu tan arda nabadgelyo dushaada ha ahaato asalaamu calayka yaa abatah aabbeyo aabbahayo nabadgelyo dushaada ha ahaato ilan sayd cumar ayaa meesha ku aasan saas ayuu ahaan jiray bayhaqi ayaa soo saaray xadiidka laba kun iyo sideetanaad can cbdulahi bni dinar waxa lagu raximahullah annahu cbdullahi bni dimar diinaar qaala wuxuu yidhi ra'aytu cabdullahi bni cumar ayaan arkay yaqifu isagoo istaagay calaa qabri nebiyi nabigana sal sl qabrigiis isagoo dul istaagay uma yusalimu cala nebiy nabiga kadib min salaami wayadcuu alla baryi uma yadcuu liabi bakrin wa cumar